gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran aab wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xog horeys idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku kudhiib markale habe wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo axad ay sii baxayso isniin ayaa soo gelayso taarikhduna waxay ku beegan tahay afariyo labaatanka bisha labaiyo tobanaad ee diseembar sanada labada kun qodobada caawa barnaamijka xogoraysa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa dagaal socday saacado badan al-shabaab kula galay deegaanka jeexjeex oo dhaca koonfurta gobolka mudug haddaba waxaan eegi doonaa ciidamada waxa ka xiga qabsashada caad oo ay la tacaalayaan maalmo in ay qabsadaanna ay doonayaan maantana wuxuu ka dhacay meel caad iyo udhexaysa shabeelow jaxjaxa la yidhahdaa badanaa waxay isticmaali jireen inay isku gurmadaan awoodoodii hal meel ay keeneen waana la burburiyey cawada caadi u jirta kilomitr wararkii ugu dambeeyey dagaal ciidamada dowladda oo kaashanaya kuwa deegaanka iyo al-shabaab ku dhex deegaanka daarunimca ee gobolka shabeellada dhexe maxkamadda ciidamada qalabka sida qeybteeda lixdanaadna waxa ay dil toogashaha ku fulisay askariga ka tirsan ciidanka dowladda kaas oo magaalada baydhabo ku dilo qof shacab ah qodobadaas iyo qodobadii kale nugu soo korro intaan barnaamijkeena ku guda jirna ayaad maqli doontaan saaxiib iyaal xubintii kalamaan ee sidoo kale ah barnaamijkeenna barnaamijkii gaarka ahaa ee sanadka sii dhammaanaya dhacdooyinkii ugu waaweynaa ayaa sidoo kale ka mid ah gabagabadan waxaad ku maqli doontaan nabaddu shardi kuma xidhno waa shay nagu qaaliye duulkii bala naga shinsada shalay cabdulla roble keysi ayaa farsameynaya waxaan ahay saciid cabdiraxmaan cali oo mar xog horays amin dahadadweyno soomaaliyan kii kala gegima ina kala geeyin anna haddaan kugu masiixi aad ku gubataaye geediiyo dhulkuba kuu dacweeye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo kuqabaygabayganoon daahin idam alle ilaah kuu gangaab guluf maqaadiir saam iyo garnayd duulayo gurunta kaa aada gudguduudka waa beri waxbaas kuu gollayreeye adoo safiidkii rabbiga gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo boron gobac ku liifsiiya gidaar allamarin iyo ku dhimo gaasir iyo jeelal soomaaliyan kii kala gegima ina kala geeyin gurmago gegan iyo allow geed qalale kaadhig gebigaaba midkaasow rabu goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihi geedka rabilababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiilla'aaneed aaneed guriga kuu seex rabigegida ceebtiya ku taa goobta laga leexday gisi ku dila garanta mooryaana yay goola jiifte dhurwaagoroda kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeye kul xurmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaa laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo dhashiyo talawada guracan gacal lumiyo geedgeed ka baxay isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay

waxba geestarsaday waa hagaag saaxiibayaal markale kulan wacan wanaagsan ayaad leenahay aynu ku bilownay ciidanka dowladda oo kaashanaya kuwa dadka deegaanka ayaa dagaal saacado badan socday waxa ay kula galeen al-shabaab deegaanka jeexjeex oo dhaca koonfurta gobolka mudug khasaare xoogan ayaa ka dhashay dagaalkan oo ciidamada dowladda iyo maleeshiyada al-shabaab soo kala gaaray waxaana ilo xogogaal ah ay ii sheegeen in khasaaraha ka dhashay dagaalku waa aada u fara badan yahay iyadoo ciidamada ay sidoo kale dhaawacyo iyo looga dilay askar badan dhinaca al-shabaabna injab jab xoogan la gaarsiiyay ayaa sidoo kale ilaa halkaasi ku sugan ay ii xaqiijiyeen waxaa sidoo kale dagaalka uu soo gaaray goordhow kaas oo goorsi horeysa maanta soo bilowday waxaan dagaalka ka socda jeexjeex iyo koonfurta gobolka mudug oo muddooyinkii ugu dambeeyey dagaal adag al-shabaab warkula jiro wax ka weydiiyey gudoomiyaha caad axmed cabdulaahi maxamed bismillahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulilah uma ama bacd ilaahi subxaana watacaala ayaa mahad iska leh ilaahaygiina naga dhigay muslimiin marka hore nanana kulansiiyey aan qabaa'ista la dagaalano maanta iyo shalaba shalay wuxuu ka dhacay dagaalku caad iyo xaradheere meel udhexaysa maantana wuxuu ka dhacay meel caad iyo udhexaysa shabeelow jaxjaxa la yihahdaa waa lala soo kacay khawaarijtu badanaa waxay isticmaali jireen inay isku gurmadaan oo ay mudug iyo galgaduudsasoo gurmadaan awoodoodii hal meel ay keeneen waa insha allahu tacaala ilaahay subxaana watacaala ayaamada iskale waana la burburiyey mudugna maanta waxaa ka dhiman wax yar oo halhal kala carad ah marka maanta waa la wiiqay ciidanka xooga dalka soomaaliyeed maanta cawada caadi u jira toba kilomitr shala galab ayayna iskaga tageen caad insha allahu bal dagaaladaas dhacay khasaare maxaa ka dhashay oo aada nooga xusi kartaa walaalkay khawaarijta baktigooda meel badan waa yaaliin ninka la yidhaahdo maal laga qaatay gaadiid badan waa laga furtay haddana sirxadkooda ayaa micnaha lagu daba jiraa oo ciidamada xooga dalka soomaaliya ay ku daba jiraan hadda khasaarahooda fara badan ayaa micnaha nala soo gudbinayaa laakiinse khasaaro intaas oo intaas hadda la gaarsiiyey oo dhab ah lagu dhimaa laakiinse waxaan kuleeyahay in la jajabshay in awoodoodii la weeqan siyaaooda in la qabsaday in gaadiid laga qaatay ciidanka xooga dalka soomaaliyeed inuu magaarta guuleystay ayaan kuu sheegaya khasaaraha ciidamada soo gaaray isagu muxuu la egyahay wallaahi walaalkay oo ciidamada xooga dalka soomaaliyeed wax khasaaraha sooma gaarin mar kastaba khasaar ma jirto shuhado waaye khasaaradooduna shuhadana hadda washiiday farta shiiday laiba sheegin marka baktigooda ayada waa laga tilaabsaday ayaguna waxkaa dastamaraya ciidanka xoga dalka soomaaliyeed caawa waxay ku sugan yihiin xawaal faarax xasan maleyla ay ku sugan yihiin goobihii lagu dagaalamay ee eh, isku farasaareen al-shabaab iyo ciidamada xooga iyo kuwa deegaanka oo isku dhinaca yaa hadda ku sugan sagaal kilomitr ayay dhinaca koonfurada soo baxeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed meeshii la isku farasaaray sagaal kilomitr ay kusoo baxsadeen hadda caawa waxay ku sugan yihiin xawaal faarax xasan ayay ku sugan yihiin oo u jira laba kilomitr u jira caad insha allahu tacaala saacadaha soo socdana waxaad maqli doontaa amar soomaali ay maqla farxad weyn ay maqli doontaa insha allahu tacaala dagaalada waxaa nagu maqaala in ciidamada khasaare xoogan la gaarsiiyey maxaa ka jiro wallaahi eh, miidiyaasha qolada eh, argagax geliya eh, ciidamada amaba micnaha khawaarijta buubuniya way iska sheegan karaa laakiinse khasaare waxa la yidhaha ciidanka xooga dalka soomaaliya suuma gaarin ciidanka xooga dalka soomaaliyeed waa guuleystay soomaalida guul usoo hooyeen gudub insha allahu tacaalaa afarlaatanka saac gudihiisa inaysan nagula jirin rajeyneynaa galmudugna waxaan rajeyneynaa afarta iyo sideed saacadood in nagu soo saarno soomaali weyna insha allahu tacaala waa usoo gurma doonaa kuwa seexa doona ma nihin insha allahu ma seexanayno anako ilaa soomaaliya ay ka baxaan qolada lagaga cirib tiro gudoomiyaha caadaa ku magacaaban tahay iyadoon la qabsan qaabkee lagugu magacaabay gudoomiye gudoomiyaha caad systemka ah, dad maqasho gudoomiyaha waa system dawlo waa cadayn waxa u ah in ay dowlada iga go-an tahay in ay caad qabtaan magacaabista iska maqmaado waxa macnaha iskale amniga dowlada ah inay qaban kartay aragtay sidaas aaweedayn gudoomiyaha igu magacaabo gordhow miyaa lagu magacaab mase horaa ugu magacawneed maya hadda macnaha degmada xardheere ilaa ay macnaha ay inti laga qabtay aan ku magacaabnay insha allahu tacaala waana gaari doonaa caad kaliya ma ahan waxaan fikrinanaa siinaya insha allahu tacaala ila aan adaanan dhimanin oo ilaahay subxaana watacaala aan iskushaadaysiinin inaan soomaaliya dhan dadka wax ka nadiifiya kamid noqdo insha allahu tacaala maya degaanka eh, dagaalku eh, ma ahan eh, mid oo iska ma ahan dagaalku waa dagaal jihaad ah waa mid ilaahay subxaana watacaala nugu waajib yaalay waanan ku jirnaa waana ku jiri doonaa ilaa ay ka sifoodaanna insha allahu tacaala waa widi doonaa insha allahu tacaala ilaahay subxaana watacaala ajriga sii ugu dambayntii hadalkaaga maxaa kusoo gabagabeynaya waxaan kusoo gabagabeynayaa qolooyinka baabuumniya oo dhahaya idaacadaha macnaha ka sheeganaya waa jabeen dawladii macnaha qaranka waa khasaara gaaray sida haddaba aad igu iftootay inay ka daayaan inay dawladda ay soo garab istaagaan qolada diyaasha ay dhahaan macnaha khawaarijtii waa jabeen khawaarijta runta inay sheegaan ayaan kusoo gabagabeynaya insha allahu tacaala gudoomiyaha caad ayuu ahaa axmed cabdulaahi maxamed oo dibadjoogka ah halka loo magacaabay oo iga warbixinayay dagaal khasaare xoogan dhaliyey oo jeexjeex maanta ku dhex maray ciidamada xooga dalka oo kaashanaya kuwa deegaanka iyo maleeshiyaadka tirsan cusub guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawaada guracan geed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran baxay gulufguluf ku tegey gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka darangaryagarisirtiyey gelingelin ka daran waa hagaag saaxiibayaal xog horeysee degeysanaysaan idaacadda kulmihi muqdishona waa idinkaga imaanaya markana maxkamadda ciidamada qalabka sida qeybteeda lixdanaad ayaa maanta waxa ay xukunno kala duwan ku riday askar ka tirsan daraawiishta koonfur galbeed soomaaliya hal askari ayay ku xukuntay maxkamaddu dil toogasho ah kaas oo dil u geystay wiil da-yar ah oo markaa dhiganaya iskuul ku yaal magaalada baydhabo laguna magacaabayay maxamed nuur salaad halka askari kale oo la socday oo ay wada qorsheeyeen inay ka dhacaan mobeel sida maxkamaddu ay sheegtayba lagu xukumay xabsi gaashaanla sare sheekh aadan abukar ayaa waxa uu akhriyay warbaahinta xukunka maxkamadda alxamdulilah rabilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah maxkamadda waxay ku dhawaaqaysaa xukunkii dacwadii ay maanta dhegaysatay maanta oo taariikhdu tahay afarlabaatanka bishii labaiyo tobnaad labakunlabaatansaddex maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay u fadhiisatay dacwadinqaabeedkii loo haystay eedaysanayaasha kale ah kow gable darwiish muxidiin cali ah. cabdulaahi ina xaawo cali ibraahim labaatankoo jira ku dhashay degan baydhabo ka tirsan ciidanka daraawiishta koonfur galbeed soomaaliya labo gable darwiish shucayb xasan muslaf ina dayibo aadan sagaar labaatan jira ku dhashay degan baydhabo ka tirsan ciidanka daraawiishta maamulka koonfur galbeed soomaaliya kuwaas oo loo haystay dil iyo dhac ay u geysteen marxuum maxamed nuur salaad xasan toddoba toban jir ahaa arday dhigta dugsiga hoose dhexe sare alqalam eedaysnaha koowaad dable darwiish muxidiin cali cabdulaahi maxkamadda waxay ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum maxamed nuur salaad xasan toddoba-toban jir ah eedaysanaha labaad dable darwiish shucayb xasan muslaf waxay maxkamadda ku xukuntay toban sanno xabsi ciidan ah iyo in uu mago moobeelkii uu ka dhacay marxuumka xukunka waxaa loo cuskaday aayadaha aayadda todobaatan iyo sideedaa suuratu albaqara iyo aayadaha soddon saddexaad afartan shanaad suuratu almaa'ida ciddii rafcaan qabta rafcaan waa u furayaa wabilaahi towfiiq kaasi wuxuu ahaa gaashaanle sheekh aadan abuukar oo markaa warbaahinta u akhrinaya xukunka maxkamadda ciidamada qalabka sida qeybteeda lixdanaad ay maanta ku riday askar ka tirsan daraawiishta koonfur galbeed soomaaliya kaas oo dil toogasha lagu xukumay laguna fuliyey qisaastii marxuum horey uu dilay askariga dilka toogashada ay maxkamad ku filis gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo qalawada guracan waa hagaag saaxiibayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka xog waraysa idaacadda kulmiye magaalada muqdishona oo idinkaga imaanaya markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aynu ka diyaarinay sanadka sii dhammaanaya dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dalka ka dhacay waxaana barnaamijka soo diyaariyey inuuna soo jeedinaya cabdinaasir maxamed maxamuud iyo axmed derer nur kulanti wanaagsan dhegeystayaal idirkiin meel waliba o aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan qaybtii shanaad barnaamij gaar oo aan ku egeyno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhacay sanadkan sii dhammaanaya ee laba kun saddex iyo labaatan barnaamijkan waxaa si wada jira ah idinla socodsiinaya cabdinaasir maxamed maxamuud iyo anigoo ah axmed dirar nuur waxaanu ku bilownay kowdii agosto sanadkaasi dhammaanaya laba kun saddex iyo labaatan maamulka gobolka banaadir ayaa shaaciyay natiijada imtixaanka fasalka sdedaad ee sanad dugsiyeedka laba kun laba iyo labaatan laba kun saddex iyo labaatan oo ay u fadhiisteen in ka badan kow iyo soddon kun saddex boqol toddobaatan iyo laba arday oo ka kala socday toddobaatan iyo lix xarumood iyo kun shan boqol sagaashan iyo laba fasal oo dhammaantoodba ka mid ahaa dugsiyada gobolka banaadir maamulka gobolka ayaana sheegay imtixaankaas ay ku baaseen soddon kun sideed boqol soddon iyo toddoba arday waxaana dhacay shan boqol soddon iyo shan arday kuwaas oo u fadhiistay imtixaanka fasalka sideaad ee sana dugseedka laba kun iyo labaiyo labaatan laba kun saddex iyo labaatanda maamulka gobolka banaadir ee shaaciyeen xilligaas saddexdii agosto wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed barre maxamuud ayaa waxa uu amray in shaqada laga joojiyo guddoomiyihii xiriirka ciyaaraha fudud ee soomaaliya khadiija aadan daahir go-aankan waxa uu yimid kadib markii la sheegay fadeexad xooggan inay hareysay xiriirka ciyaaraha fudud ee kubadda soomaaliya haaweyn ayaa lagu eedeeyey in si qaraabanimo ah ay ku soo xoshay nasre abuukar taas oo tartanka jaamacadaha adduunka uga qayb gashay soomaaliya oo ka dhacayay magaalo ku taala gudaha dalka shiinaha ayaa la arkay muuqaal baahay haweenaydan oon qaabjireed ahaan u diyaarsanayn tartanka islamarkaana fagaxdii hore ama daqiiqadii ugu horreysaba tartanka ka hartay muuqaal xilligaasi baraha bulshada ku baahay ayaana aad loo hadalhayey taasi oo dhalisay fadeexad culus afartii julaay weerar ku bilowda qaraxyo ayay al-shabaab ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda iyo kuwa jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka geedweyn oo ka tirsan gobolka gedo ee maamulka jubbaland dagaal culus ayaana halkaas ku dhex maray al-shabaab iyo ciidamada dowladda goobjoogayaal ayaa xilligaasi sheegay in dagaalka laysku isku adeegsaday hubka culus islamarkaana khasaare kala duwan oo dhimasho dhaawaca labada dhinac soo kala gaaray war ka soo baxay laamaha mahanka jubbaland ayaa waxay ku sheegay in al-shabaabkii weerarka soo qaaday khasaaro dhimasho dhaawac ay ku gaarsiiyeen islamarkaana ay dileen xubno badan oo kooxdaas ka tirsan shantii agosto hogaanka e c c khaatumo ayaa hogaamiye kumeel gaara waxay u doorteen cabdiqaadir axmed firdhiye kaas oo madaxweyne kumeel gaara loo doortay cabdiqaadir axmed firdhiye waxaa loo doortay hogaamiyaha cusub ee khaatumo state waxaana uu noqon doonaa hogaamiye kumeel gaara ayaa layidhi xilligaas kadib markii codadkii ugu badnaa uu helay doorasho ka dhacday magaalada laascanood ee xarunta gobolka kasool shantii agosto madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug madaxweynaha halkaas waxaa kusoo dhoweeyey madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor madaxtooyada soomaaliya ayaa xilligaasi shaacisay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo caasimad kumeel gaar ah uu ka dhigan doono dhuusamareeb islamarkaana uu ka hegi doono dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab halkaasin wuxuu ku sugnaa muddo ka badan laba bilood isagoona sidoo kala booqday furimaha hore dagaalka sideedii agoosto howlgal duqayn ah oo dhanka cirka ah ayaa lala baagsaday xubno ka tirsan ururka al-shabaab kuwaas oo ku sugnaa magaalada mukayle oo hoos tagta degmada bulabardi ee gobolka hiiraan war ka soo baxay xilligaas dowladda soomaaliya oo warbaahinta dowladda lagu baahiyey waxaa lagu sheegay in xubno ka tirsan al-shabaab weerarka duqaynta lala kuwaas oo ku sugnaa garaash ku yaala degmada mukayle waxaa la sheegay in la burburiyey gawaari ay saarnaayeen walxaha qarxa kuwaas oo al-shabaab ay doonayeen in qaraxyadaasi ay ka geystaan deegaano ka tirsan gobolka hiiraan dowladdu isla xilligaas waxay sheegtay in xubno badan oo ka tirsan kooxda al-shabaab oo ay horjoogayaal ka tirsan al-shabaab ay ku jiraan inay ku dishay xilligaasi magaalada mukayle sagaalkii agost maxkamadda gobolka banaadir ayaa xukun ku riday nin la sheegay inuu ku shaqaysanayay sixri iyo turuufo islamarkaana dumar badan uu kufsi kula kacay isagoona muuqaalo anshaxama ka duubay sida ay maxkamaddu shaacisay ninkan oo lagu magacaabo abuukar maxamed xasan shooble ayay ciidamada booliiska soo qabteen kadib markii ay maxkamadda gobolka banaadir ay ku soo dacweeyeen qaar ka mid ah dadka dhibanayaasha ah ee uu dhibaatiyey ugu dambeyn gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalaha cali maxamuud ayaanaha ku dhawaaqay xukunka lagu riday abuukar maxamed xasan shooble waxaana maxkamadda ay ku xukuntay toban sano oo xabsi ah tobankii agosto degmada jallaaksi ee gobolka hiiraan waxaa ka dhacay qarax xooggan qaraxaas ayaa ka dhacay bartamaha degmada jallaaksi ku dhowaad saddex ruux ayaa qaraxaasi ku dhintay halka sideed kalena ay ku dhaawacmeen dadka qaraxaasi ku dhaawacmay xilligaasi waxaa ka mid ahaa gudoomiyaha degmada jallaaksi ee gobolka hiiraan labayo tobankii agoosto ciidamada dowladda oo kaashanaya kuwa deegaanka ayaa al-shabaab kala wareegay gacan ku haynta magaalada rungod ee gobolka shabeellada dhexe iyo deegaanka hiloolgaab ciidamada dowladda ayaana xilligaasi sheegay in al-shabaab ay kala wareegeen labadaas magaalo islamarkaana dagaal culus ay ugu saareen waxaana halkaas ay sheegay in ay ka bilaabeen howlgallo ay amniga ay ku xaqiijinayaan koob iyo tobankii agoosto dagaal xooggan ayaa ka dhacay buurta gacan libaax iyo sidoo kale deegaanka go'da ee somalilan dagaalkaasi waxaa u dhexeeyey ciidamada somalilan iyo sidoo kale maleeshiya hubaysan taliyaha booliiska somalilan oo dagaalka kadib warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in sagaal askari oo ka tirsan somalilan ay ku dhinteen dagaalka halka toban iyo toddoba kalena ay ku dhaawacmeen maalin kadib madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo weerarkaasi ka hadlay ayaa ku tilmaamay inay nasiib darro tahay in maleeshiya hubaysan ay dilaan askar ka tirsan ciidamada somalilan saddex iyo tobankii agosto magaalada laascaanood ee gobolka sool waxaa ku soo dhacay madaafiic ay soo rideen ciidamada maamulka somalilan waxaana halkaas ah, ku dhintay ilaa afar qof sida dad goobjoogyaal ay sheegeen saddex qof ayaa ku dhimatay baqaar ku yaala magaaladaas laascaanood uu madfaca ku dhacay halka nin nabadoon oo caan ahaana uusna ku dhintay madfacaas ku dhacay goob uu joogay kaasoo lagu magacaabi jiray amiir jaamac digaale waxaana maamulka s c kaatmo ay si weyn ay ugu eedeeyeen ciidamada somalilan in madaafiicdaas ay soo tuureen dad shacaba lix iyo tobankii agosto ciidanka militariga soomaaliya iyo kuwa deegaanka oo isgarabsanaya ayaa al-shabaab ka saaray deegaano badan oo dhaca xadka gobolada galgaduud iyo sidoo kale hiiraan dagaal xooggan oo maalmo qaatay al-shabaab waxaa laga saaray deegaano dhaca xadka labada gobol duulooyinka laga saaray al-shabaab waxaa xilligaasi ka mid ah eelgorof eelboore iyo geedi koror oo dhaaxadka labada gobol ee hiiraan iyo galgaduud howlgalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab oo xilligaasi ahaa mid baaxad leh ayaa ku sii siqayay deegaano badan oo ka tirsan bartamaha iyo koonfurta soomaaliya toddobiyi tobankii agosto kooxo hubaysan ayaa lix dhalinyaro ah oo afar ka mid ah arday ay ahaayeen waxay ku direen duleedka magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari dalka kenya ardayda la dilay ayaa la sheegay inay kusii jeedeen xilligaas deegaano ka tirsan gobolka waqooyi bari dalkaasi kenya halkaas oo dabli hobaadsan ee dhexdu gashay dilka dhallinyaradaas loo ayaa la sheegay inuu la xiriiro aanooyin qabiil oo ka jira meelo ka mid ah dhulka waqooyi bari dalkaasi kenya siddeed iyo tobankii agosto dowladda soomaaliya waxay sheegtay howlgal ay ka fulisay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose inay ku dishay xubno badan oo ka tirsan al-shabaab in ka badan labaatan dagaalame iyo dawladda soomaaliya ay sheegtay inay ku dishay deegaanka cali oo qiyaastii soddon iyo shan kilomitir u jira magaalada kuntuwaarey ee gobolka shabeellada hoose sida war qoraala ah oo ka soo baxay warbaahinta xilligaasi lagu sheegay waxaa la sheegay in duqayn lala beegsaday laba guri oo al-shabaab ay kaga dhuumaalasanayeen deegaankaasi guryahaas ayaa la sheegay in al-shabaab ay ku diyaarinayeen qaraxyo xoogan kuwaasoo ay damacsanaayeen inay ka geystaan deegaano kale oo ka tirsan gudaha dalka sagaal iyo tobankii agosto magaalada muqdisho waxaa ka dhacay dagaal culus oo qaatay muddo ka badan labaiyo toban saacadood kaas oo ka dhacay xaafadda kaabagoday degmada dharkelli ee gobolka banaadir waxuuna u dhexeeyey ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya iyo ciidamo ka amar qaato janaraal sheegu axmed cali dagaalka oo dhacay xilli habeen ah ayaa waxaa uu markaasi socday saacado badan waxaana ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac isla sagaaliyo tobankii agosto afhayeenkii ciidanka booliiska soomaaliya sadiiq aadan doodishe oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho waxa uu sheegay in lasoo afjaray dagaal saacdo badan qaatay oo ka dhacay xaafadda kaawagoday ee degmada dharkiinley dagaalkan oo u dhexeeyey ciidan uu watay sheegow axmed cali iyo sidoo kale ciidanka xasilinta muqdisho ayaa ka dhacay degmada dharkiinley dax askari ayuu sheegay afhayeenka booliisku in dagaalkaasi ay ku dhinteen laba kamida ah waxay ahaayeen ciidankii sheegow halka mid kalena uu ahaa ciidamo ka tirsan kuwa booliiska soomaaliya afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya sadiiq aadan doodishe xilligaasi waxauu sheegay in maxkamada arrintan ku shaqada leh in si deg dega ah loo horgeyn doono jenaraal sheegow saddex iyo labaatankii agosto hantidhowraha guud ee dowladda soomaaliya axmed ciise guutaale ayaa ku eedeeyey maamulka puntland inuu xaraashay qaar ka mid ah xeriyihii ciidamada xoog dalka soomaaliya ee gobolka mudug hantidhowraha uu warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ayaa sheegay in maamulka puntland uu labaatan milyan oo doolar ku gatay laba ka mid ah xeryahaas oo lagu kala magacaabo warshadii kabidda iyo xero siinaayo oo ku yaalla magaalada gaalkacyo wuxuu sheegay lacagta ka soo baxday labadaas xero in lagu daray mashruuca dhismaha degadda garacad sidoo kalena wuxuu hoosta ka xariiqay in dhaqaalaha lagu iibiyey labadaasi xero ay yihiin dhaqaale ay leedahay ummadda soomaaliyeed loona baahan yahay in lagu xisaabtamo isla saddex iyo labaatankii agoost oo askari ka tirsan ciidamada dowladda ayaa xaafadda carafaad ee degmada yakshiid waxaa ku dilay nin dhallinyaro ahaa oo mootobajaajlaha askariga ka tirsan ciidamada dowladda ayaa allah u naxariistay waxa uu dilay xasan kaafi cali goobjoogayaal ku sugnaa goobta waxay xilligaasi warbaahinta u sheegeen in mootobajaajluhu uu ka jiiday askariga inuu hore sii qaado islamarkaana goobtaas askariga ka tirsan ciidamada dawladda uu ku toogtay xasan kaafi oo mootobajaajla ahaa hay-adaha ammaanka dowladda soomaaliya ayaa markiiba sheegay in gacan ku-dhiglahaasi gacanta lagu soo dhigay shan iyo labaatankii agosto dagaal xoogan ayaa wuxauu ka dhacay magaalada laascanood ee gobolka sool wuxuu u dhixiyey ciidamada s e c c khaatuma iyo kuwa maamulka somalilan ciidamada s c e c ayaana sheegay in ay la wareegeen saldhigii ugu muhiimsanaa ay ciidamada ah maamulka somalilan ay ku lahayn duleedka magaalada laascanood sidoo kale xoogga s e c c khaatuma ayaa soo bandhigay saddex ragga ah oo ay sheegeen inay ahaayeen ciidamada somalilan balse dagaalka ay ku qabsadeen saldhigga ayaa ahaa kii ugu weynaa ciidamada somalilan ay ku lahayeen laas laascaanood waxayna sidoo kale soo bandhigeen maxaabiid fara badan oo dagaalkaas ah ay ku qabteen isla shan iyo labaatankii agosto ciidamada dawladda soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa si rasmi ah waxay ula wareegeen degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal ibraahim sheekh muxiidiin oo xilligaasi warbaahinta la hadlay waxa uu xaqiijiyey qabashada ceelbuur oo uu sheegay inay ka dhigan tahay in degmo muhiim ah lagala wareegay kooxda al-shabaab halkaas oo ay ka talinaysay in ka badan shan iyo toban sano taliyaha ciidanka xoogga dalka xilligaas wuxuu warbaahinta u sheegay in howlgalku uu sii socon doono isla markaana ciidamada dowladdu ay adkayn doonaan amniga ceelboor lixii labaatankii agosto magaalada dhuusamareeb waxaa ka furmay shir u dhexeeya madaxda dowladda soomaaliya iyo madaxda maamul goboleeda waxaana shirkaasi looga hadlayey arrimaha ku saabsan xaaladaha guud ee dalka dhamaystirka howlgallada dib u xoreynta iyo xasilinta deegaanada laga saaray al-shabaab iyo gaarsiinta adeegyada aasaasiga ee bulshada lix iyo labaatankii agosto deegaanka cows weyne ee gobolka galgaduud oo ay qiyaastii labaiyo toban kilomitir u jirta degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud waxaa ka dhacay xili aroornimaa dagaal xooggan u dhexeeyey kooxda al-shabaab iyo ciidamada militariga soomaaliya ee cows weyne ku sugnaa xilli aroornimaa ayaa kooxda al-shabaab weerar ay u adeegsatay gawaari ay ka soo buuxiso walxaha qarxa ay ku qaaday coos coosweyne dagaal toos ah oo saacado badan qaati ayaa dhex maray ciidamada dowladda iyo al-shabaabkii weerarka soo qaaday dagaalkaas waxaa ku baxay saraakiil iyo askar badan oo ka tirsan ciidamada dowladda iyo sidoo kale xubno badan oo ka tirsan al-shabaab dagaalkaasi kadib waxaa dib uga soo gurtay ciidamada dowladda soomaaliya xilligaas oo ciidamada dowladda soomaaliya iyo guud ahaanba howlgalka ka dhanka al-shabaab ay la kulmeen cambaarayn iyo eedeyn xooggan oo ah khasaarihii ka dhashay weerarkii coosweyne kow agoosto khasaaro iskugu jira dhimasho dhaawac ayaa ka dhashay guri dabaq ah oo soo dumay islamarkaana ku yaala suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho guriga dabaqa ah oo soo dumay ayaa waxauu ka koobnaa sideed biyaana ah waxa uuna ku habsaday guryo kale oo hoostiisa ku yaalay inta la xaqiijiyey gabar iyo hooyadeed ayaa ku dhintay dhismaha dabaqa ah ee soo dumay waxaana sidoo kale la soo badbaadiyey dad kale oo laga cabsi qabay inay dhintaan kuna hoos jireen dhismaha dabaqa ah ee soo dumay booliiska ayaa waxay xilligaasi sheegeen inay bilaabeen baaritaano ku aadan waxa sababay inuu soo demo dabaqa dhismaha isla markaana ay tallaabo ka qaadi doonaan isla soddonkii koodi aagosto taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal ibraahim sheekh muxiidiin oo ku sugnaa degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa markii ugu horreysay waxa uu ka hadlay sababaha ciidamada dowladda soomaaliya ay u soo faaruujiyeen furimaha dagaal tan tanii wixii ka dambeeyey weerarkii coosweyne jenaraal ibraahim sheekh muxiidiin oo la hadlayay ciidanka xoogga dalka iyo mas-uuliyiin sare oo uu ka mid ahaa raiisul wasaare xamse oo xilligaasi booqasho ku joogay aadan yabaal waxa uu tariyey muxidiin oo soo hadal qaaday sababta ka dambeysay in ciidamada dowladda ay furimaha dagaalka ah ay soo faaruujiyaan taliyaha oo dib ugurashada ciidamada ka hadlayay ayaa sheegay in coos weyne iyo deegaana ka tirsan shabeellaha dhexe iyo galgaduudba ay ciidamada dowladdu sababo xeelad awgeed ay dib uga soo gurteen balse waxauu sheegay in si degdeg ah loogu noqon doono dhammaan deegaanadii la soo faarijiyey halkaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa qaybtii shanaad barnaamijkii gaarka aan uga hadlaynay dhacdooyinka ugu waaweyn ee sanadkan sii dhammaanaya laba kun saddex iyo labaatan qaybtaan qaybteedii xiginta ku kulmi doona sidaas nabadgelyo waa hagaag saaxiibayaal waxaad dhegeysateen barnaamijkii gaarka ahaa ee dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadka sii dhammaanaya dhacay keenan ayaad naweli dhegeysanaysaan gebigebi ka dheer guriguri ku duway guracan qeybihii dambe barnaamijkeena xog waraysiha ayaan gaarna markana saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa warkalamaani waxaa la yidhi fakar iyo ummaddaan farsamo feecan ku heshiinnin faamilana u kala qaybsantaa waa fashilantaaye faceed baa ka taga aadna u kala fogaataaye faa'iidada midnima leedahaan kiin fasirayaaye ruga inaan ka fiiqaan rabaa saaad u fahamtaane midi kuma fillaateen haddaan laysla fidinayne faruhuba iskaalmaysigay fool ku dhaqayaan war axmedo waa runtaa waxaaba kaloo hore loo yidhi fadhiyarageel sukuxla ragiyo fududaha ween midna faa'iida male baa la yiri baa la yiri abdullah fi dhufuud mashana fuud kishanan ma firfira waliga ay ku tabtay adeena feejigno intaadan wax faalin ka fiirsa la yiri war waxa kale la yiri kuwii nabada fawdayn jira waad fashilanteene fakarkaad qabteen baranay iyo ficiladiinniye inaad furuq iyo daacuun tihiin faaliyuhu sheegye filimadaad jilaysteen in badan faarku soo qabaye soomaalina infahant naagtiyo dadkaad kala fogayseene fidna iyo inaad cudur tihiin faaxisho jooga shabaabkii markau kala firxaday baad furfuranteene sidii faqaburaaliya jinbaad soo fatahanteene facebookyadaad ku soo wada qorteen been fajicisa waar maxaad isku wareerinaysaa maan hore loo odhan haddaad saa u fudud tahay faraskaagu ha ku qaado warnamiyow maalin welbilan facebook falangeeyaw qofa yuuska raadiyaw feerow walhunka kudhiidoone anti usanfalna war waxa la yidhi wayba badnaayeenoo waxaa ka mid ah adiga fariido faallada ku dheero ka fogaanin shirarko fagaaraha dhex tagaye aryaa dalaba waxaad ka tagtay fiidmeebta duushaay fariintayda qaado ha furfurin adoonara farxaddii jeecaylkee ku caaloolfayooba ma ay qorin farin beena inay tahay adumo aanu diro taar war waxaa kaloo la yidhi haddaad tahay fogaan arag fakar iyo aqoon una filimada adduunyada ama fiiro dheer tahay farxaddiyo nasiibkiiyo faa'iidiya khasaaruhu waa laba isfeer isfeeryaale isku fayla kalamaan war adigaanna fahmaynoo saa yeel cidinama fartee fartaan doonnaa qornaa aryaadhaha war ma haysiina ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo isgarabsahaaya waxay weerar ku qaadeen fariisimo ay isku aruursahayeen al-shabaab oo la yidhaaho jeexjeexa oo ka tirsan koofurta mudug hadda maas waxaa ka dhacdaa layidhi xaa adduunka igu nooleeya haye cabdilow sootay hore u diideen inay u noolaadaan sidii bili'aadankii hahodalabo waa tii hore loo yidhi dadneeceebaa sidii duugaag ay duurka u degan yihiin dadneceebaa sidii duugaag ay duurka u degan yihiin war abwaankoon had wali beeray dad wal hayne dadna annag duunya wal hayne duunya anag budumbogshe ha ku baheena ani ha ii dudeena waar khawaariijtii dugaaggaan weheshada dulmeerayaa kaymaho miyaa qabsatay warnimayow duurka horta dakanaa loo galaa dugaagga qudhiisna iyadaa geysay oraxmed daarow dembigii iyo xaqii ay galeen baa geliyey duurkaase daanyeerkiyo miyay bahalladii daris wadaagaan <laughs> dugaag duurkay degtay dalugdiir may dhasha aryaadaha khawaariijta waxaan kula tali lahay intay goorigoor tahay dadkiinna dhinac ka raaca yaadan dhumine dhinac ka raaca isdhiibo dhinac ka raaca war hooy dhinac ka raaca cabdullow hadday taladaas la siiya diidaanna waxaa la yidhi isaguu damqaayoo naftii daadi leedahay dab ninkii hayaa waxaa la yidhi kaama sugada war dad islaamahoo diintiiyo sharciga ku ducaysta dib u soo noqdee duulkii lunsanay way sii durkaan dhegaysaan gooja caddan baa ku soo dartaan ahey lama meeli mugdo belbelaasan leeri warkalamaanee waxa socdo warka ma haysaane dowladda soomaaliya waxay sheegtay howlgalladii ugu dambeeyey ka dhacay dalka in lagu dilay in ka badan boqol dagaalame oo al-shabaab ah oo iskugu jira amiiro iyo maleeshiyaad ayaay ninkii soo joog laga waayo soo jibsaa laga helaa war gorgorow adigaan war hayne wasiirka warfaafinta galmudugoo hadlay wuxuu yidhi howlgalkii ugu dambeeyo khawaarijta ka dhanka ahaayoo dhacay in ka badan labaatan iyo siddeed dhagarqabaan ku dilnay haddahub fara badanna waa ka qalimaysanay war kalmaanay war mahaysiine booliiska gobolka banaadir waxay gacanta ku dhigeen nin eedaysana ay sheegeen inuu dil ka soo geystay magaalada nairobi islamarkaana uu soo dilay muwaadin soomaaliyeed dalka iska dhaafa daaliimka dibidda lah kuga badahaye diyaara buubaso diyaar galowsantaa dawladda reer jamal gorda waa dheegi jari allaylehe ninkii muqdishow u moodahayow meel dilaayadu ku maado karaan ku quusa middaa warmoogow nabeedalaba warmoogahaasaan ku xusuusahaye waxaa kaloo hore loo yiri ma og tahay magaalada muqdishay nu joognaa warwarka waa naga dhex gasheene waxna lilim sheegi karee ninka ciidamada booliiska ay qabteen waxaa la sheegay inuu nairobi madaxa u ahaan jiray koox gaangiis ah oo soomaalida halkaas joogta dhibaato badan ku hayay haddaa cagtii joogsan wayse marab ay cayb la kulantaaye hata shuuta isaarkayaane ha ka xaabiya oo hadda wax u sugaaba masuuratulmaa'idoo lagu dul akriyaa warna miyaw teesiga duduulowka badii fuudkululaka degee dheegi jari yidhi diiwaanka ha laygu qoro dembiile mar baa la qaban warkalamaani waxaa la yidhi dalkeennu inuu hormaray dadkuna hawshii fahmeen daliil waxaa noogu filan doorkaan ka horow bulshooy halkuu daanshoon jire dembiile ma dhuuman jirin alla ilaah axmedow samigay baa wuxuu yidhi ow hogaanaan waxba hagreehayn haddii oo jeer la helima hogaanaan waxba hagreehayn haddii oo jeer la helima warkalamaanay war ma haysaane waxaa la yidhi laba shaarihii baday waxaana la yidhi dalka kenya sarkaal macallin oo tababare booliis ahaa ayaa la ogaaday inuu al-shabaab ka tirsan yahay dowladdana sarkaal u yahay dugsiga uu ka shaqaynayo dowladda mid la mid ah oo qarsoonoo shabaab leeyahana waa ka shaqaynayaa layidhi waxaana la yidhi wuxuu qaabilsanaa shabaab qorista dhallinyarada iyo tababarkooda dabadeedna dawladi kaa indhadheere hay-ado badanoo sirdoonha isu kaashadaan layidhi waana la qabtay maalin hilkasigilamaada kenya kubeheetane wartaba maxaad ula yaabaysaa sawtii hore loo yidhi mid bashaara khaatiyo hubiyo shaabad gooniyahe sharabaad madoowiyo indhaha ah shaba ka saarteene shayddaanba shaydaanka kale wowshan togayaaye shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan aryadhaha kale maanay war ma haysiine isimadi esasii waa heshiiyeen war murtiyeedna waa soo saareen waxayna sheegeen doorashada puntland inaysan qusayn xildhibaanana aysan u dirsahayn qofkii aadana iyaka owsan matelin isasiina maamul madax bannaan ay tahay war madaxweynaha kaatuma firriya wuxuu soo dhoweeyey war ka soo baxay isimada wuxuuna yidhi madaxda puntland isimada iyo shacabkuba ha taageereen war murtiyadka ka soo baxay isisii kaatumo waarimanka miyaa ixtiraafteen war walileeley bushukuleel baahan karong baahana dherega karong bilaayina nebada karong waarmadoyo adiguna ma ku laaban doontaa war kalamaanay waxaa la yidhi dadka xilalkaha ah ayaa dhaliiluma dulqaataane kalamaanna waa jecel yihiin inay wax sheegaane iyagaa kuraastii hayoon sheer ku leenahay hadday shacab sideenaa yihiin cidima maagteene musuqmaasuq weeyaan inay nagu hor qaataane maxaa annaga naga galay haddii lays casili doono fariimahaas iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkii xog waraysi ood kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho cabdiraxmaan cabdulla roobla keysi ayaa farsameynaya intuu barnaamijka hawada ku jiray intaa barnaamijka mid lacayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo

sarwado ma kala arno dagaalka shirkaan ku nahay dagaalka shirkaan ku nahay